بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد أن علم فصلك أين النروى امتحان أما هو اختبار فصلك أين النروى امتحان أما هو اختبار فصلك ayaynu eegi doonaa culima markaa bal hadday inta uu jirsado ama inta uu aynu eegi doonaa intuu sheekhu kaga hadlo biidn illaahi intaanan fasalka u gudbin jamaacatu abibakrin sidiiq jamaacadaas ayaynu weydiin doonaa waxoogaa su'aalla ah, sheekh axmed waxaan u inuu axmed ka yahay jamaacada axmed ismaaciil ibraahim jamaacatu abibakrin sidiiq sheekha waxaynu weydiinaynaa cashirkii shalay inuu inoo soo maxmeeyo welil khafdi sheekh ka bilow macno yaroo fudud noogu soo dulmar markaa nacam aa kasratu kasra ayaa usugnaa gogolyaa ayaa usugnaa ma kasratu kasradi takuunu way noqotaa calaamatan calaamada lilkhafi kasrigay calaamada noqotaa kil ismi ismigeeda oo noqotaa almunsarifi munsarif jamco tagsiirada oo noqotaa jamcu lmuanaf saaliga oo noqotaa ardaydii waxay ku yidhahdeen codka kor ugu yar qaad in yar ku yar dar فتكون وين نقطة علامة علامة بين بالخفض خفض بي علامة نقطة في ثلاثة مواضع أصدح نقطة أمام لعنا صدح في الأسماء أسماء دي بيقول نقطة الخمسة يا شمع وفي التقنية التقنية دي نقطة والجمع جمع نقطة sheekh halkaa iigu yar haki waxaad ii sheegtaa ismiga musanaha ah marka la nasbinayo calaamatu nasbihiisa marka la nasbinayo calaamatu nasbihiisa waa ya baa lagu nasbiyaa calaamatuuljarkiisana ii sheeg calaamatuuljarkiisuna waa ya musanaha marka la nasbiyo iyo marka la jeraba markii ya la yidhaahdo ya'dan maxaan ku kala gartaa inay tahay tii iyo inay tahay tii jirka caamilka ah, xagga hore bal laba tusaale isii muaniyo mansuuba iyo muanihiyo majhuur labadaa isii ra'aytu hee ra'aytu saydayni sheekh ka yaradaa ra'aytu saydayni khalad yar baa ku jira ra'aytu saydayni saxix kalaamaka yaa akhi ma idin muuqdaa ra'aytu saydayni khaladka inay ku jiraan haa ardaydii haa bay yidhaahdeen jamaacatu abibakar oo qura ayaa ka faa'iidaysanaysa haa al uun ku dar sheekh eeg waxaan jiraa marka munaadaho ayaa la ogol yahay in la yidhaaha zaydayni ama zaydani la yidhaha zaydani welibana markaa oo asha laga laakiin intan kale waa in al lagu daraa musanno oo dhan maaha waa markuu calamka yahaan ka hadlayna haye ra'aytu zaydayni waa kow marartu bizaydayni keebaa mansuuba keebaase majruura ra'aytu azaydayni baa majruura ayaa mansuuba calaamatu nasbaha calaamatu nasbahu waa ya-da haye yaa majruura calaamatuljarka calaamatuuljarkuna waa ya-da waa si wanaagsan wuxuu sheekhu yidhi waad maqlaysiin marka musanaha la nasbinayo ya lagu nasbiyaa isla marka la jerayana ya baa lagu jeraa yadaa waxa lagu kala garanaya booska ma aha boosku waa musane uun lagu kala garanaya caamilka hore ayaa marna xaraf jaariya maxay noqonaya marka jirka caamilka hore muxuu noqonaya xaraf jaar ama mudaaf buu noqonaya inta kalena ma noqonayo mansuub buu iska noqonaya inta kale jazaak khayran sheekh waxaad iigu dartaa intaadan ii dhaafin musanaha calaamatu rafcihiisa alif baa lagu rafciyaa waayahay iska fadhiisa sheekh jamaacata abibakrin waxaan doonayaa xalqatu abibakrin ibraahim cali haybe soo kuma jiro waa ke ibraahim ibraahim cali haybe ibraahim cali haybe wayn ha naam ya ibraahim waxaad iga warantaa waxaad samaynaysaa ibraahim imow halkan waxaad eegi doontaa hadallo jaban baan ku hadlayaayo waad sixi doontaa hadallada aan ku hadlayo waad sixi doontaa waad u fiirsani insha allahu tacaala waxaan idhi eeg hadda u fiirsada akhada alcaliyaani qalamaani biriyaalayn akhada alcaliyaani qalamaani biriyaalayn labadii cali baa laba qalin soo qaatay waxayna ku soo qaateen laba riyaal waa qalinkiiba riyaalku ku taagnaa akhada alcaliyaani qalamaani biriyaalayn sheekh halkaa bal iga yara sax hadduu khalad jiro hadduuna khalad jirinna waa saxidhe akhada alcaliyaani qalamaani biriyaalayn haye akhada alcaliyaani waa sax waayahay akhadadu waa sax alcaliyaaniduna waa sax qalamaanidana halkaa qalamaani maaha qalamayni aan ugu dhawaaqno haye qalamayni aan nidhaahno waa yahay biriyaalayni waa sax imise muana hadalkaa ku jira ahada alcaliyaani qalamayni biriyaalayni imise muanaa ku jira saddex muane keebaa marfuuca alcaliyaani keebaa mansuuba qalamayni keebaa majruura keebaa majruura sheekh hadda ila soco si kalaanu dhigaya maalan waxaan idhi acdaytu lmiskiinaani acdaytu lmiskiinaani dirhamayni baan idhi acdaytu almiskiinaani dirhamayni halkaana qaladayna yare miskiinaani baa khalada sheekh seen u saxaa acdaytu lmiskiinayni baan idhahdaa acdaytu miskiinayni dirhamaani ah. dirhamaani baan alifka ku bedelays labadaba miskiinayni iyo dirhamayni baan idhahdaa ah, labadaba waa mansuub waa ah. yahay maasha allah waa arrinkaasi sax baa la moodaa waay akhada alqalamaani caliyayni biriyaalayni ka warantaa akhada alqalamaani akhada alqalamaani alcaliyayni biriyaalayni alcaliyayni biriyaalayni akhada alqaladaani alcaliyayni biriyaalayn sheekh eeg waxaynu barannay waa inaan ka shaqo gelinaa may uguma talagelin inaan isdhaafiya sidaasaan ugu hadlayaan ugu hadlaya akhada alqalamaani alcaliyayni biriyaalayni akhada alqalamaani alcaliyayni biriyaalayni maxaa khaldan haye waa inaan caliga maxay ku daraa alcaliyaani ah. waa inaan idhaahdaa qalinkana waa inaan maxay idhaahdaa qalamayni waa inaan idhaahdaa ah. waa si wanaagsan iska fadhiiso ibraahim cali hayba iska fadhiiso maynagu jiraa cabdirashiid ibraahim moxamed cabdirashiid ibraahim moxamed oo isla xalqatu abibakrin ah cabdirashiid ibraahim muxamed nacam sheekh cabdirashiid waad arkaysay baan u malaynayaa sheekh ibraahim siisiyakii celinayay eeg sidii oo kale ayaan kaa rabaa sheekh ila soco waxaan idhi hadal jumlaan doonayaa inaan sameeyo waxaan idhi maalan jumlo ayaan ku hadli doonaa asmaaulkhamse u badan ayaan doonayaa inaan isticmaalo saafara abuuka maca akhaaka maca akhaaka wa taraka xamiika ama wa taraka dii maalin eegada sheekh cabdirashiid uu yaro qoro haddaad doonto waxaan idhi saafara abaaka saafara abaaka maca eeg akhuuka wa taraka dii maalin wa taraka dima act jumladaa u fiirso qoro welibana ha ka degdegi waxaan ku idhi e, saafara saafara abaaka e, maca akuuka wa taraka dii maalin maxaa khaldan okay saafara abaaka baan idhi abuuka u bedel baad leedahay waad sababayni sheekheeye noo salame saafara abuuka maxaad ku garatay inayna abaaka ahayna inay abuuka tahay maxaad ku garatay haye waa wow in lagu daro wow baa lagu rafciya kolkaa saafara abuuka baan odhan aabbahabaa safray baan odhan haye maca akiika sheekh maaha maca akuuka baan ku halkaasi waa maxay maca akuuka damaan ka daaya ah, okay oo maxaa maca akhiika dhe baa la tidhi oo ah. sabab akii waa mudaafulilayhi mudaafulilayna majruur buu ahaa ah, calaamatu jarkiisii waa ya-da alla ilaah halkaana waad aragti wuu iska fiici celiyay haye wa taraka dii maarin halkaana maxaan idhaahdaa wa taraka daa maalin waa si wanaagsan sheekh cabdirashiid ma arkaysi cashirka inuu fahmay ayay caddaynaysaa qofkuu soo tuftufaa haddaad wax fahamtid way kaa muuqani sheekh haddaad wax fahamtid waa inay kaa muuqataa saw si fiican maaha sheekh cabdirashiid waa yahay iska fadhiiso jamaacada ayaan doonayaa su-aalaha inaan wax ka mida ah u qaybiyo moxamed axmed jaamac sheekh moxamed baan filayaa nacam sheekh moxamed koob iyo tobankii mucrabka ahaa magacaagu waa midkeeg koob iyo tobankii mucrabka ahaa magacaagu waa midkeeg maxaa tihi sheekh ismi mufrada qeyd sii raaci ismi mufrada oo munصarifa jazaaka allah khayr calaamatu rafcihiisu waa maxay dama weeye calaamatu nasbihiisuna waa maxay waay waay sheekh maxamed ka fiirsa hadda halkaa ah. calaamatnasbiis waa kasra mufrad munsarifa bal hadda sheekh halkaa ka yar fiirsa welibana eeg waan garannay in calaamatu rafcuhu uu dame yahay waan garannay laakiin calaamatu nasbihi mufradka munsarifka ah ma ma yaba ma kasra ma alifba talow muxuu noqonaya calaamatu nasbuhu ukaadiya jamaacada lagama baxayee xalqatu abibakrin ayaa iska dhex faa'iidaysan doonta yaa sheeka caawinaya isla xalqada laakiin shardi waa inu qof labadaa way qaateen maya waxaa caawin doona xamse ismaaciil xasan xamse ismaaciil xasan oo min hadihi alxalqa xamse ismaaciil xasan ninkaasi ma jooga miya waaye sheekha saacid waxa weeye mufrad munsarifa calaamatu rafcihiisa sheeg dama wuu sheegay sheekhu waa sax calaamatu nasbihiisa sheeg waa fatxa maa sha allah calaamatuuljarkana raaci kasra sheekhan kuu soo noqdo jamac mu'anafu saalim calaamatu rafcihiisu muxuu ahaa calaamat rafcuhu waa maxay ma nasbaha tidhi mise rafcaha calaamat rafca jamac mu'anaf asaalim markaynu nidha calaamatu rafca loo rabaa maxaynu ka dhignaa culimo calaamatu rafcaha jamaca mu'anafka ee saalimka ah talow mawowbaa horta calaamatu rafcuhu afar mid unbuu noqoni ay rafcuba afar calaamoon bay lahayd afarta calaamo maxay ahayn waa damma maa sha allah waa sax weeye calaamatu nasbaha noogu dar waa kasro waad saxan tahay calaamatuuljarkana noogu dar kasro un weeye waad saxan tahay calaamatuljasmaha iigu dar ha sheekha isku kaaya daaya calaamatuljasmaha jamaca mu'anafka ee saalimka ah isaguna waa eeg <laughs> ah. sheekh anaa ku waalay waxaan jirin baan ku weydiiye waxaan jirin eeg ereygu saddex icraaboodoo qurun buu qaadanaya saddexdii baan dhaafiyey waa si wanaagsan sheekh iska fadhiiso jazaaka allahu khayran waxaynu eegi doonaa biidni illaahi tacaala bal hadda ila eega waxaan weydiin doonaa nacam maxamed cilmi nacam ficilku koob iyo tobanka qodob imisaa ficila maxamedow koob iyo tobanka qodob horta xalqadda ma ku jirta abibakri waan iska kaa maagay uun waayahay waa si wanaagsan imisaa ficila haai koob iyo tobanka imisaa ficila sideed waa ismi saddexna waa ficil saddexda ficilkaa noo sheeg sheeg waa ficil mudaaricoo saxiixulaakhira waa ficil mudaaric oo muctarulaakhira iyo afcaalu lhamse saddexdaas imise icraabood bay u baahan yihiin saddexdaasoo qura icraabkooga noo sheeg marka laysku geeyo icraabka maxay saddexdaasi ka qaadan saddex may qaadan tiradooda guud waa imisa icraabka ay saddexdaasi leeyihiinee aan ku su'aali karno ayaan doonaya inaad sheegto saw mucrabku saw koob toban ma ahayn icraab baa ahnaan jirayna saw koob iyo tobankaa mid kastiiba saddex ma qaadanaynin saw saddex iyo soddon ma ahayn halkaa tirada ka soo boodaysa saddexda ficil mudaaric saddex iyo soddonkii imisay ku leeyihiin maanu tiraan doonayaa saddex iyo soddonka hal bay ku leeyihiin dhe ama labay ku leeyihiin dhe ama toban bay ku leeyihiin dhe wuxuuna dhe saddex bay saddex ayay ku leeyihiin saddex iyo soddonka saddexda kale way gelayaan saw maaha saxanta horta saddexda kale way gelayaane tiradu waa imise laakiin bal intaanun isla eeg intaad imika isla haysato ficiladu waa saddex haa sagaal weeyi sagaalkaasun baanu kaa codsanaynaa inaad noo tusaalayso ha codkana kor u qaad sagaalkaa icraabood ee ficilkaa jumla mufiidan kaa rabnaa saddexda rafcuhu buu yidhi uu fahmay si fiican buu saddexda rafcuhuba hadduu ka bilaabay wuxuu doonayaa saddexdoo rafcisan iyo saddexdoo nasbisan iyo saddexdoo jasmisan haye saddexda rafcuhu waxa weeye yjlisu muxammadun cala lkursi maxamed baa kursiga ku fadhiisanaya waa kolkaa waa saxiixi miya waay kow waan kaa hayaa xabadda ah yadhabu waa muctal saw maaha maad ka noqotay waaye maxamed waad ii soo dedejin doontaa daqiiqadahaan ilaalinayna insha allah in badan iska fadhiisoo berri insha allah ayaad qaadan doontaa sheekh maxamed siir taag noo yaro dedeji sagaalkaa haye isagoo saxiixa haye yakulu muxamadu laxman waa kow maxaa tidhi lam yakulu muxamadun laxman ha ii raabidha ilan lam baana isticma lam yakul anu haddii khalad loogu dhawaaqana khalad baan ugu dhawaaqi haddii sax loogu dhawaaqana sax baan ugu dhawaaqi lam yakul muxamadun laxman waa markuu maxayd ahaa jazmihii haye rafco waan ka haya jazmana waan ka haya ya lan yakula muxamedu laxma okay saddexdii saxiixa waad buurtay haye yakshaa muxamedun rabbahu waa muctalo ma rafca ma nasba ma jazma ma rafca ma nasba ma jazma waa rafco waayo waad saxan tahay haye lam yaksha miyaa tidhi shiinkunbaa lagu lam yaksha lam yaksha muxammadun haye hayr allah waa jazmo markaa labaan kaa haya lam yaksha alifka maan jaraa alifka waan jaraa lam yaksha waan culimaba ka warrama masalada alifka maan jaraa oon xarafka ka horeyana fadxiya alifka waan jaraa ma iga hubtaa in alifka la jarayo waar culima ka warrama ya jamacat alkhayr ah. eeg rafcihii waad sheegtay eeg jasmihiina waad sheegtay laakiin nasbaha alifka lama jarayo alifka lama jarayo fatxada muqadara cala alif unbaa loo yaqaanaa lan yakshaa muxammadun hayr allahi alifka la jari maayo lan yakshaa fadxadiina way qadarnaani saddexdii muctalkana waan kaa hayaa may muctalkiiba waxba ha ku noqon muctalkii amilat hamsaha saddexdiis haye tafcaluuna taakuluuna turaata haye nasbihi maxaan idhaahdaa lan takuluu atulaahaye waa nasba markaana lam takuluu markaana waa jasmo haddaba culima ila eega takuluunada xilliga la nasbinayo lan takuluu baa loogu dhawaaqaya lan takulu nuunkii baa la jaray xilliga la jasminayana lan takuluu baa loogu dhawaaqaya su-aashaa aan idin dhex dhigo mise sheekha ugu weyn baan weydiiyaa mise sheekha ugu yar baan weydiiyaa waay sheekh jaamacda xaggan agtayda midigtayda fadhiya sheekh jaamac sheekh balisyaro taago ilayn jaamac yaraad ahayde waxaad samaysaa eeg ta'kuluuna eeg sheekh wuxuu inoo xalinayaa ta'kuluuna soo ma arkaysa in ta'kuluuna marka lan laga horraysiiyo waa lan ta'kuluu marka lam laga horraysiiyana waa lam ta'kuluu sheekh maxaan ku kala gartaa xilliga nasbaha iyo xilliga jasmaha iyo ilayn laba jeeraba nuunkii baa maqane lam ma maqno dee lam takuluu muu maqay wakaa lam ta'kuluu nuunkii waan tuurnay oo lamtanaa diidan lam takuluu lam ta'kuluuna nuunkii waa la xadfay haddaba keebaa nasba'a keebaasee jazma ah lam ta'kuluu baa nasba'a jazaaka allah khayr lam ta'kuluu baa nasba'a lam ta'kuluuduna waa jazmu waad garatay sheekhe sababta iigu da waxaad tidhaa waxaad ku garanaysaa idhe labaduba way reebayiin labaduba waa xedxunuun waxaa lagu kala garanayaa haye xarafka hore hadduu lam noqdana lam miim ku dhammaadana waa jasma uun hadduu lam noqdu nuun ku dhammaadana waa nasbo kolka ereyga ka horreeya iigu dhawaaqunbaad odhan ma lam noqoy mise lam noqoy hadduu lam noqdu miim ku dhammaado jasma iga dhe lam noqdu nuun ku dhammaadana nasba iga dhe fududayn waayahay sheekh jazaaka khayr sheekh maxamed waxaanu malaynayaa su-aalaheennii maanta inta aynay ku eg aynu cashirkeenna bilaabanno cashirku maanta iska imtixaan buu ahaa ardayo waxaan idiin sheegayaa cashirkan icraabta een ka baxnay ha iska fadhiiso sheekh cashirkan icraabtaa ah een dhammayne shalay inoo dhammaaday si sahlan ha u dhaafina cashirkaa waa inuu qof kaste oo arday ihi naxwaa xataa haddaadan garanaynin waa inaad mucallin ku noqon kartaa waa inaadan cid dambe uga baahan cashirkaa ee dhakada aad ka qabato waayo naxwihii oo dhan ayaa u baahan cashirkaa naxwaha soo socda oo dhan cashirkanuu ku xidhnaan doonaa kolkaa inaad inoo kala saarsaartiin welibana runtii cidda ay ku adag tahay dadaal dheeraada inay bixiyaan baa fiicnaan lahaa oo ilaa cashirka berriya inta ka horaysa ay xoog u akhriyaan ay dusha iska weydiiyaan dusha iska weydii dusha ka qabo su'aalaha kuwa waraaqahana kaasho waraaqaha erey kastoo iskaaga ekaada waxaa tidhaa maxaan ku kala garanayaa maxaan ku kala garanayaa labadan erey ardaydu way kaaga jawaabayaan oo runtii arday fahamtay baa jirta waa lagaaga jawaabayaa insha allah bal fasalkeenna aan eegno iyo imtixaankeenna faslun almucrabaatu qismaani waxyaabaha la icraabaa waa laba qaybood horta mucrabku imisuu ahaan jiray sidaynu sheegnay culimo mucrabku mucrabku koob iyo toban buu ahaa haddaba koob iyo tobankaa labay u qaybsamayaan koob iyo wax xaraka la icraabo iyo wax xuruuf la icraabo labadaa ayaynu u qaybini koob iyo tobankii koob iyo maxaynu u qaybinaynaa baynu nidhi wax xaraka la icraabo iyo wax xuruuf la icraabo durtaba miyaydaan kala geranaynin rafcaha markaan maraynay baan ishaareeya bal sheega imisaa xaraka la icraabayay waa dama intay degaysay uun imisay dama degaysay toddobadaa xaraka la icraabi imisaa xuruuf la icraabaa shana afar afarta kalena xaraka xuruuf baa la icraabi bes waa intaaba koob iyo tobankii faslun ereyga fasal ah waa masder horta ereygani waa masder masderku waa infinitive ama asalkii ere waa asalkii shayga weeyi faslun ficilka fasala ayaa la odhan jiray fasala fasala wuu kala saaray weeyaan faslunna waa kala saaridda lafteeda haddaba ereygan faslun ee kala saarida ah waxa looga jeedaa ismi faacil kii alifka watay baa looga jeedaa faasilun baa looga jeedaa faasilun faasilunna waa kala saare faasilun waa maxay kala saare wey ereyga faasilun ihi waa kala saare sagaal icraabood baa ku bannaan kelmaddaa faslun ah sagaal icraabood baa ku bannaan wax ka ayaan maanta kuu taabani ereyga faslun aqole mubtaday ka dhigaan waa kow khabarkiisuna waa maxduuf bay faslun haadaa maxaluhu qolana faslun khabar bay ka dhigaan mubtadihiina way jareen haadaa faslun bay kuwaasina yidhahdeen kuwa horena maxay odhanayaan faslun haadaa maxaluhu eeg inaad faslun haadaa maxaluhu fasalka halkii lagaga hadlayey wey iyo inaad tidhaa haadaa faslun saw laba ma aha qolana mafcuulun bihi bayba ka dhigaanba mafcuulun bihi mansuuba bay ka dhigaan oo cafwan yaanan horta rafcaha ka bixin isagoo mubtadaasa maynaan sheegin marka koobaad oo faslun haadaa maxalu maynaan odhan isagoo khabara baa jira oo haadaa faslun la odhanayo isagoo faacila baa jira oo yatii faslun la odhanayo yatii faslun fasalkana la imanaya waa faacil isagoo naa'ibu faacila baa jira oo yuqra'u faslun yuqra'u faslun fasalkana la icraabayaa ah imise ayaad hadda iga afar afartuba rafcaa ma iga haysaa nasba waa la ecraabaa fasalka oo waxaad odhan eeg fasla marka nasbaha la ecraabo mansuubka munawanka ah, alif baa lagu waqfiyi jiray faslaa baa laodhan jiray jumhuurtu siday qabaan laakiin nimanka reer rabiica la yidhaahdo nimanka reer rabiicaa fasla iska odhanaya liannahum yaqifuuna almansuuba almunawana bisuurati almarfuuci waalmajruur qoladaasi mansuubka munawanka ah sida marfuuca iyo majruurka ayay u waqfiyaan fasl bay iska odhanayaan fasl acni fasla fasla waa almucrabaat fasla inaan mafcuulun bihi ka dhigo sow shan maaha nasculkhaafid inaanu isticmaalo sow lix maaha hadda nasculkhaafidka iska ilaawa hadda waxbaha ku daalina culima shantaa icraabood iyo haya shantaa icraabood ee fasalka ku bannaan maalinba waxbaynu ku darsan doonaa mararka dambe koob iyo labaatan soo hadda sagaalidinmaan odhanin ugu dambayn koob iyo labaatan gelin doonaa koob iyo labaatan weji oo kelmadda faslun a ku bannaan ayaynu gelin doonaa insha allahu tacaala faslun waa kala saare muxuu kala saarayaa fasalkani casharkii hore shalay iyo cashirka aynu maanta dhiganayno labada ayuu kala saarayaa faslun almucrabaatu waxyaabaha la ecraabaa qismaani waa laba qaybood waxyaabaha la ecraabaa waa laba qaybood marka la doonayo wax la ecraabo labuunba u qaybsami sheekha waa lagu qabsaday hadalkaa jumlada waa jumladani carabiga khalad bay ku tahay almucrabaatu qismaani carabiga sheekhu khalad buu halkaa ka yargalay bay ragga qaarkoodis yidhaahdeen oo waa maxay sababtu almucrabaatu saw jamac maaha almucrabaatu waa maxay jamacani waa jamici jamac muanausaalim saw ma aha khabarkiina muxuu noqday khabarkii me qismaani miyaynaan ogayn mubtadiya khabarku ama jamac inay isla noqdaan ama mufrad inay isla noqdaan ama musanne inay isla noqdaan muxamedun qaa'imaani ma odhan karaa muxamedun qaa'imaani intaan muxamedka mufrad ka dhigo khabarka qaa'imaani musannaca ma ka dhigi karaa maya way jawaab sheekhu intuu almucrabaatu jamac ka dhigay mubtadihii unbuu khabarkii musanne ka dhigay qismaani واعترض الشيخ بعدم المطابقة بين المبتدا والخبر مع وجوبها وأجيب بأن في الكلام حذفا إما قبل المبتدا فيقدر مثنى أي نوع المعربات قسمان نوعان بوها مثنى حذفت النون للإضافة ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع بارتفاعه كما قال ابن مالك في الخلاصة وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف وإما قبل الخبر فيقدر جمعا المعربات ذو قسمين ثم حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فارتفع بارتفاعه أو بأن العدد في قوة مفرد المعربات معدود بهذا العدد أو بأن ال المعربات أشياء كتير أو بأن الجنسية وما عرف بأل الجنسية يفيد العموم فارتفع الاعتراض فعلى فارتفع الاعتراض فعلى كلا التقادير فالمطابقة حاصلة معنى وإن كانت مفقودة لفظا فارتفع fartafaca alctiraad sheekha hadalkiisii waxaa la yidhi almucrabaatuna jamac baad ka dhigtay qismaanina labaad ka dhigtay sheekh maxaad hadalka labuunbaa laga dhigaa ama jamacunbaa laga dhigaaye waa sidee waxay yidhahdeen almucrabaatudanuu mudaaf ka maqan yahay labi'ihi qolana waxay yidhahdeen qismaanidanuu jamac ka maqan yahay qolana waxay yidhaahdeen cadadkan qismaaniya ayaaba iska macno macduuduun looga jeeda qolana waxay yidhahdeen asha almucrabaatu ku jirtaa jinsiye ah adigoo almuhim waa naxwaha sare ayaa khilaafaadkaa aan ku xallin doona hadda waan ku dareensiinayaa un ardayo naxwaha waynu darsanaynaa kuma fogaanayno waan iska ilaalinayaa cashirka naxwaha inaan ku fogaano hoos uguma dhacayno eh in yaroo kulle eg inaan ka qaadana aan ugu talagalay in yaroo kule intaasi hadday kugu adkaato kuma weydiinayo kaagalanaan xisaabtami maayo laakiin waxaan ku tusayaa ahi in meesha uu hoosu dhac lagaaga baahan yahay cashirku hoosu ayuu inooga baahay marka intan hore aan xasilino ayaan kutubta kale insha alla yara balbalaahin doonaa almucrabaatu kuwa la icraabaa qismaani waa laba qaybood qismun qayb yucrabu waxaa la icraabaa bilxarakaati xarakaat wa qismun qaybna yucrabu waxaa la icraabaa bilxuruufi xuruuf qayb maxaa la icraabaa buu yidhi qayb xarakaa la icraabaa qaybna maxaa la icraabaa buu yidhi qaybna xuruuf baa la icraabaa faladii yucrabu ka la icraabayo bilxarakaati xarakaatku arbacatu anwaacin waa afar nooc ka xarakaha la icraabo la yidhaahdaa imise ayuu noqon afar buu noqonayaa ka xarakadu inaguna imisaynu toddoba saw aha afartan ogow jamaca mu'anatu saalim mooye saddexda kalaaba waa min labeeh saddexda kale eeg afarta uu sheegayo waa mufradka iyo jamcu tagsiirka iyo ficilka mudaaric iyo jamca muanatu saalim ficilka mudaaric sidiisuu laba u noqoni saxiixulaakhir iyo muctabulaakhir mufradkuna sidiisuu laba u noqoni munsarif iyo hayru munsarif jamcu tagsiirkuna sidiisuu laba u noqoni munsarif iyo hayru munsarif saddexdaasi saw lixii ma aha jamac muanatu saalim toddoba isma diidanin sheekha markaa faladii ka yucrabu la icraabayo bilxarakaati xarakaatku arbacatu anwaacin waa afar nooc afarta nooc sow lama garanayo alismu lmufrad waa ismi mufrada sheekha kow u yahay innagana muxuu inoo noqonaya ismiga mufradkii laba wa jamcu tagsiiri jamcu tagsiir sheekha imisu u noqonaya sheekha labuu u noqonaya innagana imisu inoo noqon afar buu inoo noqon wajamculmu'anaf asaalim jamc mu'anau saalim sheekha imisuu noqon saddex innagana muxuu inoo noqon shan buu inoo noqon waalficlu lmudaaric ficil mudaaric alladii kaasoo lam yatasil biaakhirihi xagga dambe una kala xidhiidhsanin shayun shayna ficil mudaaricoo xagga dambe una waxba kala xidhiidhsan sheekha kii imisaad buu yahay kii afraad innagana kii toddobaad buu inoo yahay haddaba eega toddobadaa qodob ila sow toddoba igama haysiin toddobadaa eega icraabka ay qaadanayaan wa kulluhaa dhammaantood waa toddobadaba turfacu bidamati damaa lagu rafcin armasaxbaa mise waa khalad armasaxbaa mise waa khalad waa sax wa kulluhaa dhammaantood waa toddoba turfacu waxaa lagu rafcin bidamati dama sax baad tidhaahdeen sow ma aha allayna waad saxdeen wa tunsabu dhammaan waxaa lagu nasbin toddobadaba bilfatxati fatxo toddobadaba fatxa lagu nasbin war masaxbaa culimo wa tunsabu bilfatxa eeg dhammaan toddobadaba fatxa ku nasbi buu ku yidhi masaxbaa mise maaha sax sax maaha yaa laga reebayaa jamac maa nafsu saalim waa inuu ka reebi doono mar dhow war waad fahanteen kol haddaad tidhahdeen jamac maa nafsaalim ka daa oo fatxada lix u daa waad fahanteen cashirkaa imtixaankiisii saasaad ku qaadateen wa tukfadu toddobadaba waxaa lagu khafdini bilkasrati kasro horma saxbaa toddobadaba ma kasraa lagu khaftin imisaa kasra lagu khaftin afaraad sheekh afar miyaa tidhi ah, ah. war imisay kasradu ahayd lix may saddex bay ahayd wa tukfadu toddobadaba waxaa lagu khafdin buu inayidhi bikasrati kasro imisaa toddobadii kasra ka ah saddex qura ayaa kasraa noqonaya saddex unbaa kasraa waad fahanteen cashirkeennii shalay toole saddex baynu ku soo marnay mayla socotiin wa tujzamu toddobadaba waxaa lagu jasmini bisukuuni sukuun toddobadaba sukuun baa lagu jasminayaa ka sheekeeya sukuunku imisuu ku lahaa ar sukuunku imisuu ku lahaa laba mise xabad xabad qura ayuu sukuunkugu leeyahy toddobada imisaa baxay lixdii kale ayaa baxo inaga dareeray eegada afarta qodob markuu ina yidhi wa kulluhaa turfacu bidama toddobadiima waxbaa baxay toddobadii waxba ma bixin markuu ina yidhi watunsabu bilfatxa ka waran toddobadaba fatxa ku nasbi maxaa baxay jamac mu'anasu saalim markuu ina yidhi watukfadu bilkasra maxaa baxay afar idil baa baxay markuu ina yidhi watujzamu bisukuun maxaa baxay lix baa baxay oo dareeray hayaay wa kharaja waxa baxay can daalika arrinka horta icraabkii afartaasa uma sheegin saw rafcaha ma sheegin nasbahana ma sheegin khafdahana ma sheegin jazmahana ma sheegin afartii icraabasoo ma sheegin rafcaha ma waxbaa ka baxay ha iyo maya midhaha rafcaha may waxba kama bixin toddobadaba waa la daminayay saddexda soo hadhay bay wax ka baxeen saw maaha wa kharaja waxaa baxay can daalika arrinkaa alaaatu ashyaaa saddex shay saddex baa inaga baxay jamcu lmu'anas asaalim jamac mu'anasuusaalim baa baxay talow halkuu ka baxay jamac mu'anassaalim nasbaha keligii baa ka baxay saw ma aha waa kan ka dambaysiiyey yunsabu bilkasra war kasraa lagu nasbiyaayo fatxa laguma nasbin jirin jamac mu'anasu saalim wuu inaga baxay oo fatxa laguma nasbiye maxaa lagu nasbiyaa kasraa lagu nasbiyaa xabaddaa inaga saar kolkaa fatxadii lixuunbaa usoo hadhay xabaddaasi markay baxday walismu ladii ismigiibaa baxay laa yansarifu ismiga maalaa yansarifki horta imisuu ahaan jiray asal ahaan labuu ahaan jiray mufrad hayru munsarifa iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa labadaa ayaa baxay halkay ka baxeen labadaasi khafdii bay ka baxeen sama khafdihii kasraa lagu khafdiyaa toddobadaba markuu inayi labadaasaa baxay buu inayi oo sawkii afaray baxeen labadii ficilna way baxeen sheekhu labada ficil ma sheegin wuxuu u sheegi waayey baabkii icraabka ayuu inagu soo yidhi asmaada markuu ka hadlayay walaa khafda fiiha afcaasha markuu ka hadlayay bui afcaasha walaa khafda fiiha labada ficil baabka horaa khafdaha ka saaray labadan ismiye maalaayansarifka ana halkanaa ka saartay afar baa inaga baxay markaa afar baa inaga baxay afarta baxday labada ficil sheekhu muxuu halkan uga aamusay u saxiixulakhir iyo muctarulakhir baa khafda ka baxay inoo odhan waayey wuxuu inoo odhan waayey wuxuu ku kaaftoomay baabul icraab markuu soo marayey afcaasha wuxuu ihi walaa khafda maadaamuu yidhi ficilada lama khafdiyo oo khafdigu halkaa diiday waxaan ogaanay inaan loo baahnayn mar labaad halkan in la saaro waa labada ficil mudaaric laakiin labada maallaa yansarif unbuu halkan saaray walismu ladii ismigiibaa baxay laa yansarifu aan munsarifka ahayn oo laba ah yukfadu waxaa lagu khafdiyaa bilfatxati fadxa labadaaba soo fadxa ma degaynin walficlu mudaaric baa baxay ficil mudaarica almuctalu laakhir halkuu ka baxay ficil mudaarico muctalulaakhirigina jasmahaasoo inama odhan toddobadaba waxaa lagu jasmini sukuun imisaa baxay markaa sow lix ma bixin lixdii wuxuu soo qaatay oo qura muctalulaakhir buu shiikhiinu sheegay imisuu ka aamusay shanta kale sababtuu uga aamusay ma garanaysaa shanta kaleba asmaa weeyaan xagga horu inoogu soo sheegay ismiga inaan la jasminin war shanta kaleba asmaa weeyaanoo jasmaha maba galaan badii markuu ku leeyahay watujamu markuu ku leeyahay watujamu inta la jasmin karo un um wey toddobada inta la jasmiyo weeye toddobada labun um baa laga jasmiyaa dee labun um baa ficilka ah soo saamaa shanta kale waa ismi labada mufrad waa ismi labada jamcu tagsiirna waa ismi jamac muanasu saalim shantaasi marka horeba jasmiha ma soo gelayaan oo xaggii horu ku kaaftoomay sow iskuma soo hadhin labadii ficil mudaaric muctalulaakhirna sukuun maahae xadfu xadfucillo weeye inaga saar yaa soo hadhay markaa saxiixulaakhiroo qura ardayow haddaad sidaa aan hadda kuugu sharxay aad u fahmintay ama aad u fahmi karaysid ogow cashirkani waa imtixaana inaad fahamtay haddii uu kugu adag yahayna kan ha jilcinin kan ha isku jilcinin warkii hore jilci kani waa imtixaan imtixaanka lama jilciyo haddaan waraaq imtixaana kuu dhiibo oo iyada uun maantao dhan ad akhrido dee maxaa kaaga kordhi ilan imtixaanka waa laga shaqeeyaa uune waxa la jilciyaa imtixaanku waa su'aale halka laga soo qaadanayo faacilkii xabad su'aalan ka soo qaatay dee xabadan ha jilcinina baabka faacilka jilci haddaad doonaysa inaad wax barato ila soco hadda wa kharaja waxa baxay can daalika kaa waxa ka baxay hore alaaatu ashyaaa saddex shay ayaa baxay jamculmu'ana saalim jamac mu'anau saalim wuu baxay yunsabu waa la nasbini bilkasrati kasraa lagu nasbin walismu ladii ismigiina wuu baxay laa yansarifu aan munsarifka yukfadu waa la khafdini bilfatxati fatxo ayaa lagu khafdin waalficlu lmudaaric ficil mudaaricna wuu baxay almuctalu laakhir oo muctalu laakhira yujzamu waa la jasmini bixadfi aakhirihi aakhirkiisa in la xadfo ayaa lagu jasmini muctalulaakhirka waa imtixaana ardayga fahmay cashirkaa ogow inaad fahantay qaybtii xarakadu halkaa kaga baxay waladii ka yucrabu la icraabayo bilxuruufi xuruuf arbacatu anwaacin waa afar nooc isagoo afartaa wey waxa xuruufta la icraabaa waa afaruun ataniyatu waa musanaha labada maxaa la icraabaa xaraf xilliga rafcaha maxaa lagu rafciyaa alif xilliga nasbahana ya xilliga jarkana ya maa sha allah wa jamculmudakar asaalim jamac mudakarusaalim baa ka labaada maxaa lagu rafciyaa jamac mudakarusaalim waaw maxaa lagu nasbiyaa ya maxaa lagu jaraa ya walasmaau lkhamsatu iyo asmaada shanta ah asmaaulkhamsaha asmaaulkhamsaha maxaa lagu rafciyaa waaw maxaa lagu nasbiyaa alif maxaa lagu jaraa ya wlafcaalu lkhamsa iyo afcaalu lkhamsaha waxa u fiicnaa sheekhu inuu yidhaha walamilatu lkhamsa amilatu lkhamsaha inuu yidhaha baa u fiicnay sababtana meel kalaynu ku sharxi doonaa insha allah wlafcaalu lkhamsa iyo afcaalu lkhamsaha afcaalu lkhamsaha maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun maxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun maxaa lagu jasmiyaa isla xadfu nuun labada xadfu nuun maxaan ku kala gartaa jaamacyara inoo sheegay soanka maaha muxuuna yidhi ku kala garta muxuuna ku kala garta haye xarafka hore hadduu xarafka hore lam yahay miim ku dhammaada waa jasmu hadduu yahay lan nuun ku dhammaadana waa maxay lan nuun ku dhammaada hadduu yahayna waa nasba weey armiyayna culima caynka ahayn waladii ka yucrabu la icraabayo bilxuruufi xuruufka la icraabayo arbacatu anwaacin waa afar nooc atasniyatu waa musanihii ka koobaad wa jamculmudakar asaalim waa jamac mudakaru saalimka labaad walasmaau lkhamsatu waa asmaau lkhamsaha ka saddexaad waalafcaalu lkhamsatu waa afcaalu lkhamsaha ka afraad wahiya iyaduna yafcalaani weeyi wa tafcalaani weeyi wa yafcaluuna weeyi wa tafcaluuna weeyi wa tafcaliina weeyi fa ama taniyatu taniyada iyo musanaha fa turfacu bilalifi musanaha eeg hadda icraabkiisii oo yaroo fudud fa turfacu waxaa lagu rafcini bilalifi alif baa calaamatu rafco u ah wa tunsabu waxaa lagu nasbin oo wa tukfadu lagu khafdini bilyaaiya calaamatu nasbuhu waa ya sidoo kale calaamatulkhafduhuna waa ya musanihii baan halkaa kaga baxay maxaan idhi calaamatu rafcihiisa musanaha waa alif calaamatu nasbaha iyo calaamatljarka ama calaamatlkhafdahana laba jeeraba waaya maxaan ku kala gartaa ya'dani inay tahay ta nasbaha iyo inay tahay ta khafdaha waa mas'aladii sheekh jaamac inoo sheegay oo kalun caamilka hore caamilka hore haddii ba ay ka horrayso xaraf jaar hadduu ka horreeyo ama mudaaf uu ka horreeyo ya'dani waa marartu bilmuxamadayni haddaan idhaa bilmuxamadayni almuxamadayni ya-da ku jirtaa waa jer waayo dee babaa ka horraysa bilmuxamadayn babaa ka horraysa haddaan idhaa saafartu maca almuxamadayni hadda almuxamadayni ya-daasi waa jer waayo maca mudaafaa ka horraysa waxaan labadaa ahayna nasba ayaad odhanaysaa wa amaa jamcu lmudakar asaalim jamac mudakaru saalim fa yurfacu bilwaawi wow baa lagu rafcin wayunsabu waxaa lagu nasbin oo wa yukfadu lagu khafdini bilyaaiya jamaca mudakaru saalim marka rafcaha waawow marka nasbaha iyo marka khafdaha labadaa jeerna waa maxay labadaa jeerna waa ya wa ama alasmaau lkhamsa asmaau lkhamsaha fa turfacu bilwaawi wow baa lagu rafcin asmaau lkhamsaha wow baa lagu rafcin oo jaa'a abuuka baad odhan wa tunsabu bilalifi alif baa lagu nasbin oo ra'aytu abaaka baad odhan wa tukfadu bilyaai ya baa lagu khafdin oo marartu biabiika baad odhan sidaa ayaynu ugu kala dhawaaqi wa ama alafcaalu lkhamsatu afcaalu lkhamsihi fa turfacu binuuni nuun baa lagu rafcin afcaaluhamsaha nuun baa lagu rafcin maxaan odhanayaa marka nuunka lagu rafcinayo ya'kuluuna baan odhan ama ta'kuliina ama ta'kulaani oo nuunkaasaan ku rafcin wa tunsabu waxa lagu nasbin oo wa tujzamu haddana lagu jasmin bixadfihaa ay bixadfi nuun nuunka xadafkiisaa nasbo iyo jasmaba u noqonaya marka la nasbinayana waa xadfu marka la jasminayana waa xadfu nuun waa lan takuluu iyo lam takuluu lanta iyo lamta ayaad ku kala dugaranaysaa waxaanad ogaataa labadaa uun maaheedna waasibtana gaar baad u xifti waxa wax nasbiya jawaazimtana gaar baad u xifti waxa wax jasmiya kadibna kuwaasun baad ku kala garan doonta insha allahu tacaala cashirkeennii maanta barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam